بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي يقول المؤلف رحمه الله waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat alajrumiya gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay baabkii macrifada iyo nakirada markaa nakira waxa ay ahayd waynu soo qaadanay waa noo soo dhammaystirantay waxaynu ku guda jirnay gaar ahaan macrifo macaariftii macrifadii macrifaduna aqsaam ayay ka koobnayd waxaynu soo qaadanay ismigii loo yaqaanay damiirka iyo kii ku xigay ahaa calam iyo ismigii loo yaqaanay ismi ishaaraha iyo afraad baan ku guda jirnay oo ahaa ismu mawsuul markaa ismiga mawsuul qaybihii lahaa waynu qaadanay hadday nas ahayd iyo haddii ay mushtarag ahaydba waxaa kale oo aynu qaadanay si mawsuulaadka ihii ama nas ha ahaado ama mushtarag ha ahaadee inuu u baahan yahay silo silo inuu u baahan yahay waayo mawsuulku waa naaqis macnihiisuna ma dhammaystirmo ilaa sila in la helo mooyaane markaa waxyaalihii silada noqonayeyna qaybahooga waa aynu tilmaanay shuruudda ay lahaayeenna waynu sheegnay waxay noo laaban caaidkii caaidna waa u baahan yahay marka marka cashirkeenu caawa waxa uu ka bilaabmi doonaa caaidka wuxuu yidhi musanifku walcaa'idu caaidku damiirun damiir weeyi damiirkaasoo mutaabiqun mutaabaqaynaya oo waafaqaya lilmawsuuli mawsuulka mutaabaqaynaya fil ifraadi mufradnimada ka mutaabaqaynaya oo ka waafaqaya wataniyati wa fi taniyati taniyanimadana ka waafaqaya waljamci wa fi ljamci jamacnimadana ka waafaqaya watadkiiri wa fi tadkiiri labnimadana ka waafaqaya wata'niihi wa fi ta'niihi dhadegnimadana ka mutaabaqaynaya oo ka waafaqaya kamaa taqadama sidii kusoo horumartay fi lamhilati tusaalayaasha amhilada almadkuurati lasoo sheegay waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa ay huwa caa'idkii wadalika tusaale naxu qowlihi tacaala lananzicana lawallaahi lananzicana siibne oo siibne min kulli shiicatin koox kasta ayuhum koogii siibne ashaddu adayga badan ey alladii ka huwa isagu ashaddu ugu adag iyo wanaxwu qowlihi tacaala yaclamu rabbi waa ogyahay yahay maa ay ay ladii ka tusiruuna aada siraysanaysaan aad qarsanaysaan iyo wamaaka ayuu rabbi ogyahay yahay tuclinuuna aada muujinaysaan ay aladiika tusiruuna aada qarinaysaan idinkuhu ladiiga iyo waladiika tuclinuuna aada muujinaysaan idinku hu ladiiga iyo wanaxwu qowlihi tacaalaa wayashrabu waa cabaa mimaa kii ayuu ka cabaa tashrabuuna aad ka cabtaan idinkuba ay min aladii kii xaggii ayuu wax ka cabaa tashrabuuna aad ka cabtaan idinkuna minhu ladiga faslun ay haadaa faasilun bayna maa madaa wamaa saya'ti wa ama almucarafu kii la macrifeeyey biladaati aadaadka kii lagu macrifeeyey fa huwa mucarafka adaadka lagu macrifeeyey iyo aalada almucarafu ka lagu macrifeeyey weeyi bilalifi walaami alif iyo laamka lagu macrifeeyey weeyi wa hiya iyadu qismaani laba qaybood weeyi cahdiyatun weeyi mid garasho loo nisbeeyey wa jinsiyatun ogaansho iyo wa jinsiyatun weeyi mid jinsiye loo nisbeeyey waalcahdiyatu ta ogaalka loo nisbeeyey ima lilcahdi inay u ahaato ogaal cahdigaasoo addikriyi dikri iyo xusitaan loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala fii zujaajatin quraarad dhexdeed azujaajatu quraaradii kaanahaa kowkabn ow lilcahdi ama cahdi iyo garasho inay u ahaato cahdigaasoo adikni adihniyi maskaxda loo nisbeeyey naxu id wakti xus humaa nabiga iyo abubakar filgaari godkii ay ku sugnaayeen aw lilcahdi ama inay u ahaato cahdi iyo garasho cahdigaasoo alxuduuriyi xuduuri loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala alyawma maanta ayaan akmaltu idin dhamaystiray lakum idinka diinakum diintiini aan idiin dhamaystiray buu rabbi yihi wa tacaala wاljinsiyatu ta jinsiyada loo nisbeeyey ima litacriifi اlmaahiyati xaqiiqada garashadeeda inay u ahaato wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala wajacalnaa waanu abuurnay min almaai biyaha waxaanu ka abuurnay kulla shayin shay kasta ayaanu ka abuurnay shaygaasoo xayin nool iyo wa imaa listiqraaqi lafraadi afraada maanshaynteeda inay u ahaato naxwu wa khuliqa waa la abuuray alinsaanu aadamaha waa la abuuray daciifan xaalo u yahay baa la abuuray mid daciif oo tamar daran aw listiqraaqi khasaa'is lafraadi jinsigu afraadda u leeyahay afraada khasaa'isteeda maanshaynteeda inay u ahaato wadalika tusaale naxwu anta adigu alrajulu nin ayaa tahay cilman min jihati cilmi ahaan wa tubdalu waa la bedelaa laamu al laamteeda waa la bedelaa miiman miim ayaa loo bedelaa fii lugati ximyara nimanka reer ximyar luqadoodaana miim loogu bedelaa laamta faslun ay hada fasilun bayna ma mada wama sayati wa ama almudaafu kii la idaafeeyey ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey waaxidka oo min haadihi tani kamida tan alkhamsati shanta a ah, fa naxwu ghulaami iyo wixii lamid a weeye ghulaamii addoonkaygii wa ghulaamika adiga addoonkaaga wa ghulaamihi kii maqnaa addoonkiisa wa ghulaami zaydin zayd addoonkiisa wa ghulaami haadaa kan addoonkiisa wa ghulaami ladii kii addoonkiisa qaama uu kacay abuuhu ladiga aabihi abuuhu ladiga aabihi iyo wa ghulaami rajuli ninkii addoonkiisa baabu lmarfuucaati min alasmaa sidaa hore aynu u tilmaanay waxaynu ku guda jirnay ismigii mawsuul gaar ahaan cashirkeenu waxa uu ka bilaabmayaa caa'idka ismiga mawsuul wuxuu u baahan yahay sile iyo caa'id buu u baahan yahay siradii waynu sheegnay qaybaha ay ka koobnayd iyo shuruuddii ay lahayd siradu waxaanu nidhi haddaynu soo ikhtisaarino waa laba ama waa jumla ama waa shibhu ljumla haddaynu tafsiilinana waa afar jumlada labaa ka soo bixi inay tahay jumla ismiya iyo inay tahay jumla ficliya waa labada mid jumlada ismiyada ah waxaa la idhahdaa ama daabitkeedu uu yahay waa waxa lagu bilaabo mubtadi iyo khabar maxaa la odhanaya waa jumla ismiya la odhanaya jumlada ficiliyadiina waa maxay oo waxaa lagu bilaaba faacil iyo faacil eh, ficil iyo faacil ama ficil iyo naaibu faacil de saasay noqon eh, shuhuur jumlaha baabkan marka la joogo waxaa la dhahdaa man idin idhi saddex waa daraf iyo jaar iyo majruur iyo sifa sariixa so intaa mayan haddaba jumladu shuruud bay leedahay shuruudda jumladu ay leedahay waxay ahayd afar shardi soo saamayan afar shardi afarta shardi maxaa u horreeyey an takuna ljumlatu mutaakhiratan can lmawsuul jumladu inay ka dambayso mawsuulka hore oo mawsuulku horeeyo silada oo jumladii iina ay dambayso shardiga labaadna muxuu ahaa an takuna khabariya waa inay khabariya tahay inshaiye waa ynan ahayn ka saddexaadna muxuu ahaa an takuna macluumatan leda muhaaab waa lasoo qayba cashirka somalis ka afraadna an takuna mushtamilatan calaa caaidin caaid waa inay ka koobsato somal caaidkii lagula waa ina koobsato caaidkii waa kan darafkii ijaar iyo majruurkana shardigoogu muxuu ahaa inay tam inay tam yihiin taamkaa muxuu ku saarayay marka taam macnihiisu waa maxay taamka macnihiisu waa maxay waa ka macno iyo faa'iida ku tusinaya iyada oo aan la eegin biduuni mutacalliqihi naaqiskuna waa maxay ilaa mutacalliqi in la sheego mooye macna isaga lagama helayo faa'iido waxa weeyaan kuma xasilayso Eh, ifaduna yay u ahayd silo yay unoqon kartaa iyadu ismiga faaciliy ismi faacil iyo ismi mafcuul baa loo jeeda lakin y sila unoqonaysa ifada sarixadii ya ifada sarixadii yay sila unoqota ismiga mawsuula maxaya y ifada sarixadii waa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul waa sifa sariixa iyagaa haddaba sila noqonaya yay sila unoqdaan marka mawsuulaadayna soo baran al al bay unoqda inta intaa u insha alla al ya marka caaidkii haddaba la doonayay ee leelahaa jumladu waa inay caaid wadato caaidkii baa halkan laga bilaabaya caaw wuxuu ku yidhi caaidku waa damiir caaidku waa damiir damiirkani wuxuu ku leeyahay wuxuu mutaabaqaynaya oo uu ka waafaqaya mawsuulka hore shan arimood ifraadnimo waa ka waafaqaya oo mawsuulka hore haduu mufrad yahay caaidkuna waa inuu mufrad noqdo so ko ma tasniyanimadu ka waafaqaya haddii mawsuulka hore uu musane yahay damiir muxuu noqonaya isna caaidku dee musana u noqonaya hadduu jamc yahay mawsuulka hore caaidki muxuu noqonayaa jamc buu noqonaya hadduu tadkiir yahay muxuu noqonayaa mawsuulka hore isna tadkiir buu noqonaya hadduu taniis yahay mawsuulka hore muxuu noqonaya markaa shantaas ka waafaqaya sheekh shanta arrimood ayuu ka mutaabaqaynaya bimacnaa u ka leekaanaya ayaa ka waafaqaya weeyaan macnuhu tusaalayaashuna way noo soo horumartay waan garanaya tusaalayaashu halkay nooga soo horumareen intii baan soo taqdiiminay wax tusaalimuu ku laaban yahay siday isku mudaabaqaynayeen iyo sidii loo kala garanayay iyo eh, mushtaragga ah sidii lagu garanayay iyo wixii oo dhan xagga horeynu soo kusoo sheegnay marka damiirkaasi culimmadu waxay leeyihin weliba haaliban wuxuu noqdaa waa damiirulghayba damiirulghayba ayuu noqdaa lakin wuu iska noqon kara damiir takalum kale wuu noqon karaa bay culimadu qiyaasahaan buu noqon karaa xitaa damiirka mukhaatabka ah laftiisu wuu noqon karaa sidaasay leyihin culimadu lakin sida haalibka ah noqdaa i waa damiirka loo yaqaano damiirulghaybaha damiirka mutakalimkana u noqon karaayo kawaakibku abyaad bu agga hoose ku qoraya ah. ana aladii samatnii ummi xaydara dargama ajamin walayti qaswara adribu bisayfi ru'uusa alkafara akiiluhum bisaaci kayla sandala sandara saasuu qoraya cali bn abi aalib ayaa waxa weeyaan tiriyey waa baxrurajas weyaan isaga wax badan kuma fadhiy waa sida camridigo kalun ba logu dhawaaqaya wuxuu yidhi ana anigu alladii ka ayaan ahay samatnii ay magacawday ummii hooyaday ay igu magacawday ana anigu alladii kii ayaan ahay samat ay magacawday nii aniga ummii hooyaday ay magacawday xaydaraha ay igu magacawday libax hooyadii baa ibixisay bu igu magacawday maxay xaydar waa min asmaai asad barqaama aajaamin xaala aan ahay bu ajaam waa kaynta weeyaan libaaxeeda barqamna waa libaaxun walayfi qaswara habeenka libaaxiisa adrib waan garaaca buu yihi bisayfi seef ayaan ku garaaca buu yihi kafara nimanka gaalada ah madaxooda seefta ayaan ku garaaca bu kaga gura akiiluhum waxaan ugu miisaa buu yidhi bisaaci galaan kayla sandara gabadhii sandara la odhan jiray kale ayaan ugu miisaa buu yidhi waa maxay ana aladii samatnii aladii mana is mawsuulayn maxay u baahan tahay sili iyo caaid bay u baahan tahay sili iyo caaidkan ay u baahan tahay jumlada sama la idhaaba taalo meesha sama laba mafcuul bay qaadataa kii hore waa damiirka mutakalimka ah ee ni iyo adaasiya almutakalimka umina da waa faacilka waska wada garanaysaan intaa waa intaas waa caasha garata soo ma haye xaydarana waa mafcuulkii labaad soo ma haddaba jumladani waa maxay waa silo ayna alcaaid waa ni iyo almutakalimka weyaan markaa wuu noqon karaa bay leeyihin culimadu markaa laakin sida qaalibka ah damiirka noqdaai waa damiirka loo yaqaano damiirul haybaha weeyaan intaa waana saa u fahantaan damiirkana wuxuu ciduu mutaabaqaynayana fahma yuu mutaabaqaynaya cidda laleeya wuu mutaabaqaynayaayo wuu waafaqaya ama wuu leekaanaya waa ayo ya waa mawsuulka hore de waana saa u fahantaan ila waxa baahani wa ayo waa mawsuulka hore sooma mawsuulkaa hore ayuu leekaanayaa caaidka noqonaya ka soco waqad yuxdafu muxuu ka bilaabaya caaidku saddex mid buu noqon karaa marfuuc buu noqon karaa mansuub buu noqon karaa majruur buu noqon karaa saxiix walala marfuuc buu noqon karaa mansuub buu noqon karaa majruur buu noqon karaa haddaba waa la goyn karaa waa lahe waa la xadfi karaa sheekh oo ana alasla fi lcaa'idi marfuucan aw mansuuban aw majruuran an yakuna madkuura sidaa asalka u ah caa'idka ama ha noqdo marfuuc ama ha noqdo mansuub ama ha noqdo majruure waa inuu madkuur yahy mid sheegan waa inuu yahay sida asalka u ihi caa'idka waa sidaa wqad yuxdafu jawaazan bishuruuin laakiin mararka qaarkood waa la xadfi karaa laakiin layskama goynayo una shuruud baa lagu gooyaa ama marfuuc ha ahaado ama mansuub ha ahaado ama majruur ha ahaadee caaidka waxa asal u ah inuu madkuur yahay mid sheegan laakiin waa la xadfi karaa bishuruuin shuruud haddii la helo ayaa la goyn karaa caaidkii isagoo marfuuca lana xadfay shuruudda loo shardiyo waxaa ka mid ah an yakuna mubtadaan waa inuu mubtad yahay waa inuu mubtada yahay damiirka caa'idka ah ee marfuuca ah ee go-ani waa inu isaga laftiisu mubtada yahay waa shardi soo ma shardiga labaad khabarkiisuna waa inuu mufrad yahay waa marka uu marfuuca yahay marka uu marfuuca yahay caa'idka maxaynu nidhi ee la goynaya maxaa loo shardiyaabaan idin idhi inuu isagu mubtad yahay isag waayo isaga oo caaid ihi waa inuu maxay yahay inuu mubtad yahay abarkiisa meesha joog ilaa abarkiisa wuu joogaa maadaama mubtadi meesha uu ka maqan yahay soo ma khabarkiisana inuu noqdo mufrad labadaa shardi ayaa shuruud kalena waa loo sheegaa laakiin labadaa shardi ayaan sii qabsanayna insha allah labada shardi shardiga hore isagan go-ani waa inuu mubtade yahay khabarkiisuna waa inuu mufrad yahay mayna basidayn tusaaleaad ku fahmaysaan jaa ladii qaaimun ka waran jaa aladii qaaimun ya jaai waa ficil maadi aladi waa faacil waana ismi mawsuul ismi mawsuul muxuu u bahan yahay yaxtaaju ilaa silatin wa caa'idin ayna sila ya jumladan dambe ismiyadaa sooma waa jumladan dambe ismiyadaa soo maasha ee mubtadaha mubtadiya khabarka ka kooban haddaba eeg caaidkii marfuuc buu ahaayo wuu go yahay waana mubtade khabarkii caaidkaa go-anna wuu joogaayo waa mufrado waa qaa'im qaa'imuna mufradayn mubtadiisina uu go-anyo waa huwa marka muxuu noqonayaa jaaa waxa yimiday alladii ki ayaa yimiday huwa isaguba qaa'imun taagnaa mayna basidayn marka caaidka go-an muxuu noqday shardigii maynaan ka helin mubtad u joogaana muna mufrad noqon shardigii maynaan helin go marka aayaddaa daba dib ugu noqo aayadda qur-aanka lananzicana min kuli shiicati ayuhum ashaddu lananzicana icraabteed waa waadix waa mayna waadixayn ficilka mudaaric imise goor buu mabni ahaan jiray laba jeer maxay ahaayeen marka nuununiswa ay la xidhiidhsato iyo nuunu tawkiidka shardi baan uxidhi jirnay muxuu ah inay iyadu mubaashir tahay dee nuunu tawkiid baa shar ku daba dheganayn mena nuunu tawkiid ku daba dheganayn marka waa mabni fatxaana lagu binaynaya faacilkiisina waa naxnu laamku waa iska laamu qasam weeyi min kuli shiicati waa jaariy majruuras kaga tacaluji de intan waa basiid sheekhe ayuhum ayudan wa waa ismi mawsuulaynu u soconno waana mafcuul waana muaaf hum tanna waa muaaf ilay haye away haddaba siladii jumladii silada hayd waa jumladan dambe ee ismiyada ah haddaba caaidkii wuu go-an yahay oo waa huwa khabarkiisina waa mufrado waa ashadu mana mudaabaqayn marka waa la gooyo waa la xadfo caaidkeedii lananzicana siibne oo siibne min kuli shiicatin koox kasta ayuhum koogii siibne huwa isaguba ashaddu ugu adayg ugu adag marka maxaa la xadfay caaidkii isagoo maffuuca weeyaan labadii shardaynu u dhignayna waynu ku way ku dabaqmeen soo ma ka soco isagoo mansuuba u ima caaidku isagoo mansuuba marka la xadfayo shuruud buu leeyahay shuruuddiisa an yakuna mutasilan sheekh waa inu mutasil yahay damaairta waynu soo qaybina maxaynu u qaybina waxaan wa isku wada xidxidhign mutasil iyo munfasil haddaba damiirka noqonaya caaidka ee mansuubka waa inuu muttasil yahay horta shardiga munfasil maaha inuu muttasil yahay shardiga waa inuu muttasil yahay shardiga labaad bificlin taamin ficil taama ficil taamihina waa inuu nasbinayo ficil taamihina waa inuu nasbinayo masle fahinta ficil taamihina waa inuu nasbinayo waa labada shardi shardiga koobaad waa maxay an yakuna muttasilan waa inuu muttasil yahay damiirku waa inaanu munfasil ahayn bay naasibka nasbinaya ficil tama waa inuu yahay maxay naga baxaya ficilka naaqiska naga baxaya de so maada fahmi ficilka naaqiska naga baxay ficil tami waa inuu nasbinayo waxaa kaloo u noqon karaa wasfi wasfina u noqon karaa laakin al sila aanu ahayn wasfi waa ismiga faciliya ismigi mafcuul laakin silo al aanu ahayn waayay beytka kitaabkiina kawaakibka xaggoose ku qoriy waynu arki doonaa bal aynu tusaaleyn isagio ficila jaa aladii darabtu ka waran sheekh ja ladii darabtu ya ja ladii darabtu jaai waa maxay iyada intaa waa horaynu baranay aladiina waynu baranay yadna inaga raacay oo ismu usulo waana faacile laakin maxaynu doondoonaynaa siladii baan raadinayna caawa iyo caaidkii soo ma siladiina waynu haynaa waa darabtu waa jumladan haddaba caaidkii baan meesha joogin caaidkii mansuubun ahaa soo ma isagoo mansuubaa la gooyey laba shardaynu udhignay labada shardi maxay ahaayeen inuu mutasil yahay ficil taamina uu nasbinayo dee darab ficil naaqisa ma damiirkaynu doonayna inaynu keenaano munfasil ma waa mutasil maxaynu odhanaynaa marka jaa aladi darabtuhu maynaba sidaan culimo jaa aladi darabtuhu labada shardi maynaan ka heli damiirka waa mutasil hudan waad arkaysa waa damiir mutasil waa mid labaada ficil ka nasbiye waa ficil taame ma hadda naaqisoo kaaniyo walaaleed ma ma kaaniyo walaaleed ba darabi ya waa maya lagaa yidhi sheekh waaya bal aayadda qur-aanka aynu ugu noqono yaclamu ma tusiruuna wama tuclinuun yaclamu rabbi waa og yahay ma ay ayiladika ayuu og yahay tusiruuna aad qarsanaysaan idinku hu ladiga iyo ma ay waladi kana waa og yahay tuclinuuna aad cadaysanaysaane muujisanaysaan idinku hu ladiga maxalshaahidku waa mahay yaclamu waa ficil mudaaric faacilkiisi waa jaiz stitaar maadan meesha inoo taalla waa mawsuula maadan mawsuulada ee mafcuulka noqotaynu doonaynaa siladii siladaasina caaidbay doonaysaa caaidbay ayaa ku guda jira oo shardi ahaa sooma an takuna mushtamilatan calaa caaidin sooma haddaba caaidkii raadinayna tusiruna waa ficilkaa mudaaricda afcaal khamsaa isago inaga qarsanye ya armuna banaan yaala in culimo banaankuba yaala in ficil mudaaric afcaal khamsaa yahay haddaba caaidkiime caaidkii waa damiir badan tusiruunahu damiirkii mutasil buu noqday waa mid labaade ficilkan meeshay noo yaallaa ma tam ma masoo naaqis ya sheekh waa tam tuclinunana waa lamid markaa waa la xadfo waa ka kusifasire ku yidhi aladi tusiruunahu waladi tuclinuunahu isagii oo isagiio wasfi u rafciyena waxa weeyaan xagga hoosu idinku dhigaya malahum liika fadl faxmadanhu bihi fma ladaa gayrih nafcu walaa dararun waa bayt shaacirka weya maa ay ayiladika allahu ilaahay muuliika u ku siiyey fadlun deeq weeyi e faxmadanhu bihi ku xamdi oo ku mahadnaq famaa ladaa gayrihi ilaahay waxa weeyaan sokadii ma u ahaanin nafcun wax nafci oo waxtar ah iyo walaa dararun wax dhib ihi mahlushaahidkeenu waa maxay maadaasi silada ah ayaynu doonaynaa maxay caaidkeedii aynu raadinayna haddaba caaidkeedi waa maxay ya muli soo ma arkeysa ismigaasi faacil ismu faacil de ismu faacil ahayn mulika hu hu hu mafcuulka uu qaadanayo oo kale weeyaan mulika hu marka hadaasa meesha ka marka ismu eh, wuxuu kalu noqon karaa wasfiguu noqon karaa sila aanu ahayn al aan sila ahayn taana halkaa uga baxa waa isagiioo mansuuba isagioo majruura ku yimiday isagiioo majruura waxaa loo shardiyaa isagana laba shardi baynu ka sheegaynaa labada shardi an yakuna majruuran bimili maa jura bihi almawsuulu caaidkan la xadfay waa in lagu jaro mawsuulka hore waxa jaray kale masl caaidkan go-an ee majruurkaa waa in lagu jaro mawsuulkan ka horeeya ila mawsulba meesha yaale mawsuulka waxa jiray oo kale waa in lagu jiro masl fahne waa mid labaade wa an yatafiqa alcaamilaani lafdan wa macnan labada caamilna waa in ay iska waafaqaan labada caamil waa maxay caamilka mawsuulka ku camal falaya iyo caamilka ku camal falaya caaidka waa inay lafdiga iyo macnahaba iska waafaqaan labada shardi baa isagana loo shardiyaa oo loo xidha labada shardi maxaan idin idhi an yakuna majruuran bimili maa jura bihi almawsuulu mawsuulka hore waxa lagu jaray waa in isagana lagu jaro shardiga labaad waa an yatafiqa alcaamilaani lafdan wa macnan labada caamilna waa in ay iska waafaqaan lafdiga iyo macnahaba tusaale marartu biladi mararta marartu biladi mararta marartu waxaan soo maray biladii kii ayaan soo maray mararta aad soo martay miyo kii aad soo martay baan soo maray maalsheerka mad mad mad halkan u socda maad garanaysaan biladi muna ism mawsuulayn awey siladii mararta dhahde mayna marar tahayn ya caaidkaa daba me waa xadfan yahay waa isaga iyo majruuriya weliba haddaba hore maxaa jiray xarafka ba la ydhaa baa jiray ma haddaba caaidka dambana xarafkaa ba la ydhaayo kale waa inu xarafka ba la dhahday waa inuu jiro saxiix walala markaa maxay noqonaysaa marartu biladi mararta bihi aayadda bal dib ugu noqda wayashrabu mima tashrabuuna yashrabu da waa ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can inaasibi waljazim soo ma faacilkiisi me waa jais-listitaar wa huwa soo ma mima min iyo maabaa isku idqaameen mintu waa xarfu jer maabaynu u soconee mawsuuladiina waa maxay de waa majruur culma mayna basideen siladii me marka waa tashrabuna mayna tashrabunayn ya waa tashrabuna de tashrabuna wey haye haddaba tashrabuna oo sila ihi maxay u baahan tahay dee caaid caaid baa loo baahan yahay ilaina caaid wadati wayaan jublada oo shardiye shuruuddeeda kamid e caaidkii haddaba jawaas ahaan baa loo gooyey oo waqad yuxdafidii buu soo gelaya maxaana go minhu haddaba eeg min maada hore ismiga mawsuul maxaa jiray min baa jirtay waa inay min jirto wa halkaan idin lahaa wa an yakuna majruuran bimili ma jura bihi almawsuul waa min yamin wa an yatafiqa alcaamilaani lafdan wa macnana waa maxay min minta hore ka mawsuulka waa tabciidiya lafdigii waa iska mid oo min yamin macnihina waa iskaga mido waa tabciidiya mintan hadan caaidkaa minta jirtayna waa tabciidiya mena baside shardi kalea xiigta ka fahmi kartaa shardiga kaleed ka fahmi karta maad garanaysid jaariyo majruurku halkay ku tacaluqayaana waa isku mid noqdaan oo mimaada hore jaariyo majruurkeedu yashrabubu ku tacaluqay minhuda dambaynu keenayno jaariyo majruurkeeduna tashrabuna bu ku tacaluqay saddexdaa shardi isaga udhig marka waxa kale ku waa zaaid waad xifdiyo doontaa saddexdaa shardi ba udhig marka halkaa maxaynu kaga baxnay culimay caaidkii ayaynu halkaa kaga baxnay inuu asal u yahay inuu madkuur noqdo oo la sheego lana xadfi karo laakin marka la xadfayo shuruud baa lagu xadfaa hadii uu marfuuc yahay shuruud baa loo dhiga hadii uu mansuub yahayna shuruud baa loo dhigaa hadii uu majruur yahayna shuruud baa loo dhigaa ka soco wama almucarafu biladaati waa kii imisaad waa ki ki kii shanaad wey la socda kii shanaad weeyaan waa kii adaadka lagu taariifinayay sheekhu adaat buu ka cabiray saasaana fiican adaat saasaa fiican waxaa laisku hayaa maa waxa wax tacriifiya muxuu yahay waxa wax tacriifiya muxuu yahay kutubtan baan insha allahu tacala ku gaari doonaa ilaa afar qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay waa al oo wada socota al oo wada socota ayaa adaatu tacriifa waxaa ku tagsan sheikhu naxwiyiin khaliil ibnu axmed alfarahidi sheekhaasa ku tagsan hamsadana isagaa agtiisa hamsatulqanci bay ka tahay mararka la gooyena maxaa loo gooyey marka lagu dhaado waxaa loo gooyey waa litakfiif likafrat isticmaal buu leeyahy labaadna waad garanaysaano sheekii la odhan jiray siiba wey laba qowl baa isaga laga haya qawlka koowaad waa aloo wada socota laakin hamsada ayaa agtiisa ka ah hamsatul wasli ina maalik baa qawlkaa kasoo naqlinaya laakiin qawlka mashhuurka ka ah siiba waxa weeyaan in la yidhaahdo waa laam keliya laam keliya wax macrifaysa laam keliya ayaa wax macrifaysa hamzadana waa lagu gaadhaya laamkan reeban de laamkan reeban baa lagu gaadhaya qawlka saddexaad mubarid nin la idhaha ku tagsano hamzadoo keliya adaatu tacriif u leeya hamzadoo keliya ayaa adaatu tacriifa oo laamtuna hamzada hamzatu tacriifka iyo hamzatulistifhaam baa laamtana lagu kala saaraa buu leeyahy afartaa qowl weyaan sheekh marka waa al iyo laam oo wada waa al oo wada socota khaliil ibnu axmed alfarahidi baa ku tagsan hamzaduna agtiisa waa hamsatulqadci bay ka tahay iyo maahe waa al oo wada socota siigoyihii baa ku tagsan qowl laga soo naqliyo weeyaan hamzadana agtiisa hamsatul wasli ka qawlka saddexaadna isaga unbaa iskala siibay waa qowlka mashhuurka ka waa laam keliya hamsadana waxaa loo keenay in lagu gaadho saakinkan qawlka afraadna munfarid baa ku tagsanoo waa hamzada oo keliya laamkana waxaa loo keenay hamzada hamsatu tacriifka iyo hamsatul istifhaamka lagu kala saara bal intaana sii xasuusnaadaya waa inaynu arki doonaa insha alla markaa loo qaybiyaa buyidhi mid ahdiye laydhaa iyo mid jinsiye laydhaa kitaabkani intuu alkan qadrigu xitaa saa uma sharaxo qadrigu xitaa sida eh, mutamimku intan wuu faahfaahiyey saa inoogu iman maayo intan xiftiya markaya waayahay labaa kolka ugu horeysa loo qaybinaya labadana haddana min saddex usii qaybsamaya min saddex usii qaybsamaya waa mid cahdiye ah mid garasho loo nisbeeyey jinsiyatun mid jinsiya loo nisbeeyey cahdiyay maxaa tahay dee kitaabka idiin qoriya la socda allatii yakunu masxuubuhaa machuudan bayna almutakalimi walmukhaaطabi masxuubka ay gashay ashani waa mid machuuda oo laysla garanayo qofka mutakalimkaa ah ee hadlaya iyo qofka mukhaadabkaa ah ee lala hadlaya way isla garanayaan saxiix walala cahdiyaa la dhataa jinsiyadana maxaa la idhaahdaa allatii lam yuxad masxuubuhaa aslan masxuubka ay gashay asalnimoba looma garanayaba iyada iyadu jinsiyaa la dhahdaaye iyada lama garanayo oo mutakalimka iyo mukhaadabku islama garanayaan saasay horta ku kala duwan yihin hadaba cahdiye garanay oo shay la laysla garanayo weeyaan garashadaasi haddaba waxay ku xasilaysaa saddex arimood mid ka mid a saddexdiiba kugu baraarujo wuxuu ku yidhi inuu yahay garasho dikri loo nisbeeyey waa la garanayaa shayga laakiin maxaa lagu garanayaa dikri sheegid baa usoo horumartay kitaabka la socda ahdiga dikrigaa ah maxaa la idhaahdaa an yataqadama limasxuubihaa dikrun masxuubka ay gashay ashan sheegitan waa inuu soo hormaray hore loo soo sheegay tusaale isagoo nakiraaba ah lasoo sheegay kadibna isagoo macrifaa ah lagu sheegay maxaa la odhanaya marka dee dikri baa usoo hor maxaad ku garanaysaa waa maxuud ahdi dikriya weeyi oo horaa loo soo sheegay de tusaale fi zujaajatin azujaaj de zujaajatin waa lasoo sheegay iyadoo nakira haddana maxaa laguu soo celiyey de azujaajatu iyadoo al ku jirtaa la soo celiya soo ma iminka waa lasla garanaya maxaa laskula garanaya marka dee horaa loo soo sheegayba waa cahdi dikriga cahdi dikriga markaa daabidkiisu waa maxay an yataqadama limasxuubiha dikrun masxuubka ay gashay ee ay ku jirto dikri iyo sheegitaan waa inuu soo horumaray tusaale waxaa tidhi ishtaraytu farasan faras baan soo iibsaday kadib haddana waxaa tidhi uun uma bictul farasa faraskii baan sii iibiyey adushee ka waran ashaasi magaceed dee waa cahdiya weliba cahdigay kasii tahay dee waa digri mayna basiidayn cahdiya digriya digadi kaa kaa ishkaal gelaysa uma arko anugu ka soco talabaadna waxaa la idhaahdaa waa cahdi dihniya cahdi dihniya haye waa dihni maskaxdaa laga garanaya iyada waa garasho lakin garashada halkaa laga garanaya waa dihni oo waa maskaxda ma maxay daabidkeedu an yataqadama limasxuubiha masxuubkeeda waa inuu usoo horumaro cilmun ogaal cinda almukhaaabi qofka mukhaaabkaa ah ee lala khitaabayo agtiisa min gayri sabqi dikrihi sheegitaana iyada oonu usoo hormarin laakiin maxaa usoo hormaray garasha wuu garanaya tusaale waxaa tidhi jaaa alqaadi war qaadigii baa yimid daa tii ayaa yimid qaadigan waa side adigaagan hadlaya ee mutakalimka iyo mukhaadabkan aad ku leedahay jaa alqaadi waxaad isla garanaysaan qaadi gaara marka maxaad iska odhanaysa ya dee dikri soo hormarna hadda maad soo sheegin laakin waad isla garanayseen war qaadigii baa yimid meedaan isla garanay waa isla garana waxaa lamid ah aayadda quraanka aankaa inoogu tusaaleeyey id humaa fi lgaari ah, id humaa fi lgaari loo jawa maxay waa jabal hawr weeyaan waa godkii ay galeen nebiga iyo waxa weya abubakr waa jabal thawr wey marka waa lasla garanaya id humaa waa ay galeen nebiga iyo abubakr taasina waxa la cahdi dihniya la dhada cahdiga xuduuriga waa ahdi loo nisbeeyey xuduuri iyo joogitaan waa maxay daabidkeedu an yakuna masxuubuhaa masxuubkeedu waa in uu yahay xaadiran mid jooga xaalal khitaabi marka la khitaabayo ee la hadlayo waa inuu joogaba he masxuubka ashani ay ku jirtaa tusaale waxaa tidhi akramtu hada rajula war ninkanaan maamusaa akramtu waxaan maamuusay hada rajula ninkan hadda wuu ka hortaagan yahay m haada ma garanaysid haada maxaa ismu ishaare mana hada rajula war ninkanaan maamusaa tiri haye muna xaadir ahayn muna xaadir ahayn maxaad ku garata marka de waa garasho xuduuriya soo kan ka hortaagan waa garasho xuduuriya aayadda qur-aanka inoogu tusalay alyawma akmaltu lakum diinakum waa yoom yoomkaa xaadirkaa ah, aayadda lagu tilmaamay wuxuu ahaa maalintii aayadin ay soo degtay waxay soo degtay xajatulwadaac weliba waxa weeyaan maalintii carafa la taagnaa weliba maalin jumca ayay ahayd alyawma akmaltu lakum diinakum marka cahdigii waa garashe saddexdaa midun buu noqonayaa daabitkoodina min kasta on ku siiyey iyo kaalumin marka iska ilaasho jinsiyadii baa inoo jinsiyada iyadana saddex baa loo qaybiya ta koobaad wa ltacriif ma hiy wuxuuna ku tusaaliyey wajacalnaa min almaai kula shayin xayin ah, wawa caadifa jacalnaa ficil iyo faacil weeyaan waa bimacnaa khalaqnaa jacal bimacnaa khalaqa markay tahayna hal mafcuul bay ugudubtaa min almaai jaariya majruurka waa lagu tacalujinaya kulina waa mafcuulkeegii koowaad kula mudaaf shayna mudaaf iley xayinna waa sifo weeye xayinna iska sifo weeye waaya litacriif ma hiya xaqiiqada garashadeeda xaqiiqatu shay unbay um tilmaamaysaa daabidkeedu waa maxay daabidbaad iyadana ku garanaysa allaa yasluxa xuluulu kullin maxallahaa xaqiiqatan walaa majaza waa inayna u suuban lafdiga kullu inuu dego meesheeda xaqiiq ahaan uma suubado inuu degi karo majaas ahaanna uma suubado markaa lafdiga kullu la ydhaahdaa meesha cashaasi litacriif ilmaahiya ay ku jirtaay lafdiga kullu la ydhahdaa mabageli karo allaa yasluxa xuluulu kullin maxallahaa xaqiiqatan walaa majaaza tusaale waxaa lagu yidhi alrajulu afdalu min almar'ati ninku wuxuu ka fadli badan yahay gabadha maxaa lagu yihi alrajulu afdalu min almar'a maxaa lagaaga jeedaa xaqiiqadan raganimo ayaa ka fadli badan xaqiiqada dumarnimo marka xaqiiqada loo socda xaqiiqada loo socda ee looma jeedo nin fardi kasta eeg oo kamid a ayaa ka fadli badan gabadh kasta oo kamid a ah dumarka dumar badan oo waxaa la helaya waxa weeyaan ka fadli badan ragga marka waxaa loo jeeda waa xaqiiqada looma jeedo afraadda looma jeedo xaqiiqada ayaa loo jeedaa looma jeedo afraadda looma jeedo marka daabidkeedu muxuu noqonayaa lafdiga kullu la ydhahdaa degi karin booskeyga marka maxaa loo jeedaa wajacalnaa waan abuurnay min almaai biyaha kula shayin xayin maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa waa xaqiiqada weya xaqiiqada wey waa xaqiiqadiisa ayaa looga jeeda waxaa kaloo kamida ahlaka naasa addinaaru wadirhamu dadkii waxaa halaagay dinaar iyo dirham baa baabiiyey jinsigoogaa loo jeeda jinsigoogaa baabiyaa loo jeeda waan fahna hadda ma markaa taa maxaa la idhahdaa waa tacriifu lmaahiya ayaa la dhahdayo lafdiga kullu xaqiiqatan walaa majaasan booskeeda uma degi karo xaqiiq ahaanun loo jeedaa waynu fahnayla tahay ta labaad waa listiqraaqi lafraad jinsigani afraadda uu leeyahay oo dhan bay wada gaaraysaa jinsi baa jira ila jinsiyo horta waan garanana sooma horeynu soo barana len jinsigani afraadda uu leeyahay oo dhan ayay maanshaynaysaa oo ay wada gaadhaysaa way wada camimaysaa cid ka bixi kartaa ma jirto muxuu noqonayaa daabidkeedu an yasluxa xuluulu kullin maxallaha xaqiiqatan lafdiga kullu la ydhaahdo ayaa degi kara booskeeda eeg lafdiga kullu la ydhaahdo ayaa degi kara booska ay degan tahay ashu weliba waxay dhahdeen madkuulka ay gashay iyadu waxbaa laga soo istifnoon karaa oo laga soo reebi karaa walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila ladin so wax lagama soo reebin waa taa lafteeday leeyihi markaa eeg kullu baa geli kara maxaa loo jeeda da iminka waa aayad qur'aana oo wakhuliqa alinsaanu daciifan da iminka iskama gelin kartidu laakinha way u suubataa in la gelin karaa oo la yidhaahdo wakhuliqa alinsaanu ay wakhuliqa kullu insaanin daciifan waad garanaysaa waxa weeyaan jinac yar ama tuksiir iskama celin karo de aadamuhu markuu dhasho ma iska celin kara wa maya cid ka baxaysa marka ma jirta marka waa listiqraaq ilafraad jinsigani afraadii u lahaa oo dhan way wada gaaraysaa cid ka baxaysaa marka ma jirto nin odhanaya an waan iska celinayo awood baan lahaa mu jira ya waa la daabidkeedu markaa waa maxay an yasluxa xuluulu kullin maxallaha xaqiiqatan baad odhanaysa daabidkeeda iyadana intaas kaga xifti ilaa qadriga ugu tegi dooyin mayno insha allah waxa weeyaan kitaabkana ayaa si fiican u tafsiiliyey maxaa loo jeedaa ta u dambaysa waa listiqraaqi khasaais alafraad afraadan hadda aynu soo sheegnay jinsigu afraad buu leeyahay afraaddaasina khasaais bay sii mid baa taajira mid baa waxa weeyaan faqiira mid baa caalima mid baa caqli badan khasaais fara badan bay leeyihin sooma afraaddaasi khasaaistii ay lahayd oo dhan ayay maanshaysay kulmisay waxaa lagu yidhi anta arajulu adu nin baa taa ya ka anta arajulu ya adu nin baa taa horta daabidkeedu waa maxay daabidkeedu waxa weeyaan an yasluxa waa inuu dego an yasluxa waa inuu usuubado xuluulu kullin lafdiga kullun la ydhahda inuu dego maxalaha booskeyga majaazan majaaz ahaan buu ugu suubanaya anta rajulu cilman anta arajulu cilman waa adiga oo yidhi bay ka dhigan tahay anta kullu rajulin cilman bimacnaa khasaa'isu rijaal raggu tilmaamihii ay lahaayeen oo dhan hadday hodantinimo ahayd hadday deeqsinimo ahayd hadday cilmi ahayd wixii oo dhanba aduu kugu kulmay wixii oo dhanba he adiga ayaa uu kugu kulmay marka maxay maanshaysay jinsigu afraadda u lahaa afraaddaasi khasaaistii ay sii lahayd il nin kastaa wax u gaar u leeyahy ayay maanshaysay camimtay iyaduna taasina maxaa la dhahdaa waa alistiqraaqi khasais afraad baa la dhada daabitkeeduna lafdiga kulu la dhaha waa inuu degi kara boos ee majaasahaan buuna u degi karaa waay iyadana saddexdaasi ayaa loo qaybiya aad bay ufududahay dawaabideedu maad xifdiyeysin insha alla halkaana intaasu uga baxay wuxuu yidhi wa tubdal waa la bedelaa laamu almima fi luqati ximyar niman waxaa jiro la idhaahdo ximyar niman la idhahdo jiro o waxa weeyaan luqadooda o al halkaynu ka am baa la iska odhan am laamkii maxaa loo bedelaya miin baa loo bedelaya marka waa niman waa koox kamida nimanka reer dayi la idhahdo oo eeg saw jaaa alghulaamu may ahayn waxaad iska odhanaysaa jaam hulaamu wam farasu wam rajulu baad iska odhanaysaa ya saxiix walala halkii asha un baad u bedelaysaa miim waana nimankaa reer ximyar waa kii shaacirka ogi daka khaliilii waduu yuwaasilunii daka khaliilii waduu yuwaasilunii yarmi waraa'i bim bimsahm wamsalimah wuxuu yidhi daka kaasi khaliilii waa saaxiibkii bu yidhi waduu yuwaasilin bu yidhi waa mid ixidhiirinaya bu yidhi yarmi wuxuu tuurayaa bu yidhi waraa'i xaggayga dambe bim sahmin bim sahmin bim sahmin leeba buu xaggayga dambe kasoo tuurayaa bu yidhi wii difaacaya wamsalima iyo dhagxaan shiidna xagga dambe ka wadaa buyii ya maxalushaahidku waa maxay bisahmi buu odhan laha al buu odhanlaa soo iyo alsalima saasuu odhan laha sooma muxuu ka dhigay wam iyo bin buu yidhi bin marka waa nimanka reex mir la yidhaahdo luqadooda weeyi taasina ee saawla socda iyadana faslon waa fasalkii u dambeeyey sheekhow waa kii imisaad waa kii lixaad weeyi haddaba ismigan isagu wuxuu ku macrifoobaa in loo idaafeeyo shantan mid ka mid a hulami maxaa loo idaafeeyey ya ya lmutakalimki hulaamika maxaa loo idaafeeyey mukhaadab hulaamihi maxaa loo idaafeeyey haayib hulaami zaydin maxaa loo idaafeeyey calam hulaami haada maxaa loo idaafeeyey ismu ishaare hulaami ladi qaama abuuhu maxaa loo idaafeeyey ismi mawsuul ulaam rajuli ninkii ulaamkiisa maxaa loo idaafeeyey kii mucarafka haddaan kasoo sheegay mucaraf biladaat soo ma soo intii ma haysa intaa waxaa ku raacaysay kan mudaafka ah ee la idaafeeyey he muxuu la darajo noqonayaa kan loo idaafeeyuu la darajo noqonaya qaacidadasaad soo haysatay mudaafka la idaafeeyey yuu la darajo noqonayaa mudaaf ilayhigiisuu la darajo noqonaya ilaa ka damiirka loo idaafeeyey mooyaane kaas yuu la darajo ahaa rutbaة clm acrafuha ضamiru bacdahu اlclm fasmu ishaaraةi famawsul atm wbacdahu الظulaami wاlmudaafi fii rutbati اladi lahu yudaafu ila اladi udifa liلضamiiri fainahu kalcalami shahiiri halkaa waxay naga soo dhammaaday waxyaalihii mufradaadka ahaa wixii jumalka abaynu insha allahu tacala halkaasi ka gudageli doonaa wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk